alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigani waa kii afraad oo ka mid ah kitaabkii khud caqiidataka min alkitaabi wاsunati الصaxiixati oo iska lahaa asheykh maxamed jamiil zaynu waxaynu soo gaarnay su-aasha tobnaad oo musanifku uu yihi su-aal ayna allahu macnaheedu waxa weeye aynaa xaggee buu jiraa oo ku sugan yahay allahu alle allihii ku abuurtay xaggee jiraa jawaab allahu alle fowqa alcarshi carshiga dushiisa ayuu ahaaday oo ilaahay carshiga waa ka sarreeya cala asamaa'i samada dusheeda oo carshigu samaawaadka toddobadaba waa ka sarreeya ilaahina carshiguu kasii sarreeya subxaana wa tacaala qaala allah qaala wuxuu yidhi alle tacaala wuu sarreeyaay alraxmaanu allaha raxmaankaah cala alcarshi carshiga dushiisa ayuu istawaa ka sarmaray ilaahiy subxaana wa tacaala carshigiisa weynanka badan ayuu ilaahay ka sarreeya suuratu taaf weeye ayadda shanaad ay calaa ilaahay wuu sarmaray oo wartafaca wuu kornoq wuu kor noqday kamaa sidii jaa-a ku yimid fi lbukhaariyi bukhaari sidii ku timid wa qaala wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalama ina allaha alle kataba wuu qoray kitaaban qoraal kitaab ayuu qoray fa huwa kitaabkaa qoran cindahu alle agti ayuu ku sugan yahay fowqal carshi carshiga dushiisa muttafaqun caleyh xadiidkaana waa la isku waafaqay xadiidku waa xadiid muttafaqa ah, bukhaari keliyu muusa wari meeshaan waxaa inooga cad ilaahay makhluuqiisa waa ka sarreeya xagga daata ahaanna waa ka sarreeya xagga sharaf iyo wanaag ahaanna wuu uga sarreeyaa ilaahi subxaana wa tacaala sarraynta ilaahay makhluuqiisa uu ka sarreeyana aayaddaa qur aanka iyo xadiidkaa inta ku sugan keliyan inuu ka fahmi karnaayo garan karnaayo ah ilaahay inuu sarreeyo carshigiisana ka sarreeyo qaabka uu uga sarreeyo maynu naqaan intaasoo lama fahmi karo sidee uga sarreeyaa su-aasha in la isweydiiyana waa khalad ilaahay waa ka sarreeya makhluuqiisa oo dhan uu ka sarreeya qaabka uu uga sarreeyana ma inuu naqaan isaga unbaa garanaya subxaana wa tacaala waa sarrayn sharaftiisa u cunanta oo u munaasaba ah weeyaan laakiin khalqigiisa wuxuu kula joogaa bicilmihi ilaahay cilmigiisa qad axaata bikulli shayin cilman wax walba cilmi ahaan buu u koobay oo meel walbaad joogtid iyo meel walbaad maraysid iyo wax kastood ku fakaraysa ilaahay waa ku ogyahay marka ayna allah haddii lagu yidhaahdo jawaabtu waxay noqonaysaa fowqa alcarshi cala asamaa ilahay makhluuqiisa waa ka sarreeya in su-aashaa la isweydiiyaana wax bidcaa ma aha oo waa sax bal imaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahaa dadka ayaaba lagu imtixaami jiray bo qofku waa lagu imtixaami karaa fii iimaanihi sidaasuu sheegaya raximahu llahu tacaala risaaladiisa aynaa xaggee buu ahaaday allaahu alle jawaabtu waxaa weeye allaahu alle fowqa alcarshi carshiga dusiisa dushiisa ayuu ahaaday cala asamaa'i cirka dushiisa cirarka dhun dhan weliba oo ka sarreeya qaala wuxuu yidhi alle tacaalaa sarreeye alraxmaanu allaha raxmaanka ah oo uunkiisa iyo khalqigoo dhan u naxariistay calal carshi carshiga dushiisa ayuu istawaa ka sarmaray carshiga waa ka sarreeya ilaahay ey haddii lagu weydiiyo calal carshi istawaa istawaa macnaheed waa maxay waxaad leedahay calaa wuu sarmaray oo wartafaca wuu kor noqday ilaahay wuu sarreeya kamaa jaa-a sidii yimid fi lbukhaariyi bukhaari wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi in inallaaha alla kataba wuu qoray kitaaban kitaab fa huwa kitaabkaasi cindahu alla agti ayuu ku sugan yahaa fowqal carshi carshiga dushiisa ayuuna ku sugan yaha muttafaqun calayh su-aasha koob iyo tobnaad halillaahu alle macanaa la jirankeenna ma yahay oo ilaahay ma inaala jooga waxaynu soo qaadanay tan kii kahor tii ka horraysooo tobnaad ilaahay makhluuqoo dhan inuu ka sarreeyo sax waa saas waa ka sarreeya makhluuqoo dhan waayahay aynagaan dhulka joogna ilaahay ma inaala joogaa halillaahu alle macanaa la jirankeenna ma yahu ma inaala joogaa jawaabta koob iyo tobnaad allaahu alle macanaa la jirankeenna weeye haa oo inaala jiraa bisamcihi maqalkiisa oo wax allaala waxa lagu hadlo haddii hoos loo hadlo iyo haddii kor loo hadlo iyo dhexdhexaad haddii laga dhigo wax ka qarsoon male wax walba wuu maqlaya bisamcihi iyo wa ru'yatihi aragtidiisa ilaahay weyn arka laa yakfaa calayhi shay-un fi lardi walaa fi samaa wax ka qarsoon male wax walba waa ujeedaa iyo wa cilmihi ogaalkiisa wax walba uu og yahay ilaahay waa inagula jiraa ha wax walba waa inaga ogyaho acmaasheenna ah haddaad been sheegtid haddaad run sheegtid haddaad wax xadid haddaad wax qaladid haddaad khiyaano samaysid haddaad wax wanaagsan samaysid wax allaala waxaa samaynaysa ilahay waa ujeedaa waana ogyahay mar haddaad tahay qof la arkaya wax kastoo samayse mar haddaad tahay qof la og yahay wax kastoo samayse mar haddaan ilaahay wax acmaashaadaahu ka qarsoonayn soo ma qurux badnaa ilaahay inuu kugu arko wax wanaagsan wax xun aad iska ilaalisa si ilaahay kaaga raali noqdo jannadiisa kuu geeyo qaala ilaah wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye qaala ilaah wuxuu yidhi laa takhaafaa ha ka baqinina ilaahay wuxuu la hadlayaa nabiyullaahi muuse iyo walaalkiis haaruun waxaa loo diray fircoon muusa marka wuxuu muujiyay baqdin oo wuxuu leeyahay fircoon waa ka baqaynaa ilaahay marka wuxuu leeyahay laa takhaafaa ha cabsanina innanii anugu macakumaa la jirankiina ayaan ayaanu anaa idinla jira asmacu waan maqlayaa wax allaala wixii hadalkiinna wa araa waan arkayaa wax allaala wixii acmaashiina iyo dhaqdhaqaaqiina iyo sakanaadkiina ah wax allaala waxaa samaynaysaanoo dhan waa ujeeda hadduu hadal yahayna waa idin maqlaya marka waxba ha cabsanina anaa idinla jira haddaan soo qaadannay ilaahay makhluuqiisa inuu ka sarreeyo nebiyullaahi muuse iyo haaruun meeshay joogeen nebi haaruunna ay masar iyo meelahaas tahay oo dhulka ay tahay sidee buu ilaahay uula joogaayo ula jiraa nebiyullaahi muuse iyo haaruun waa bicilmihi mala fahm inanii anugu macakumaa la jirankiinaan ahay muxuu kula jira bicilmihi ilahay waa ogi waxba kama qarsoon acmaashooda ka mid a ah. asmacu ilahay waa wuxuu yidhi waan maqlaya wa araa waan arka ilaahi siduu waxu maqla ma naqana inagu maqalkeenna inagu aan wax maqallo iyo kan ilaahina isuma eka ismana shabahaan keenna waa mid makhluuqa daciif ah ilaahina wax walba waa maqla aragtida inagu aan wax aragno waa mid bani aadama daciif ah laakiin ilaahay tiis waa mid khaaliq siday tahayna ma naqaan wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi innakum idinku tadcuuna waad baryaysaan samiican alla maqal badan samiican ilaahi maqal badan maxaa loola jeedaa wax walba wuu maqlaa haddaad hoos u faqno oon hoos u hadalno iyo haddaan kor u qayrino iyo hadday dhexdhexaad tahay kulli ilaahi waa isugu mid kulli waa isugu mid ilaahay marka waxaad baryaysaan samiicuhu aad wax u maqla qariiban ee dhow waa idiin dhow yaha wa huwa alla macakum la jirankiina weeye ilaahay wuu idinla jiraa ay bicilmihi cilmigiisa ayuu idinkula jiraa rawaahu muslim ay bicilmihidan sheekha kitaabka qoray baa fasiraya maaqa jeer buu horey wax usoo fasira shan shantee maxaa ka mid ahaa nusuk hayra ya hayra maqbuulin daaquut ay bicilmihi calaa wartafac yanzilu waxyaala badan baan soo mara soo ma xusata marka waxa weeye asagaa fasiray ay bicilmihi macnaheedu maxaa weeye ilaahay waa kula jiraa xaggee bicilmihi cilmigiisu meel walbeeta ilahay waa kooba qad axaada bikulli shayin cilma wahuwa bikulli shayin caliim wax walba waa ogyi ma la fahm haddaad dhuumatid haddaad isqarisid haddaad fakatid haddaad meel gashid ilahay waa kuu jeedaa mar walba waa kuu jeedaa toban dabaq hoos dhulka haddaad u gashid waa ku jeedaa nebi ilaahay nebiyaashiisa ka mid ah baa inta reetulkii diinta ugu yeerayoo xoogaa ay ka diideen buu isaga tagay inta ku xanaaqay doon buu raaca doontii markuu raacay oo doontii badda ay marayso ayaa doontii qaadi weyda dadkii la saarna asaga iyo asagii wada qaadi weyda markaasa la yidhi dadka aan qaar iska tuurno waa la qori tuurta marka dee qof ogol ma jiro in asaga la tuurey moogta waxaa la yidhi waa qori ridanaynaa qofkii qorigaasu ku soo baxo ayaa la tuurahay waa la qori ritay nebigii bay ku soo baxday doontii baa laga tuura marka baddiiba ku dhex dhaca saasuu baddi ugu dhex dhacayo mallay baa liqay mallay waayn oo badda ku dhex jira baa liqay hoosna waa ula dega badda gudaheeda isagoo mallayga calooshiisa ku jira mallayguna badda gudihiisa uu ku jiro mugdigaasna uu dhex fadhiyo buu meeshaas ka dhawaaqay nebigii markaasu wuxuu leeyahay subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ilaahu adaa ceeb iyo xumaanba ka hufan ilaahu daalim baan ahay oo waxa weeyaan dulmi baan galay ilaahay meeshaasu ka maqla markaasuu mallaygii inta kasoo badbaadiyey ayaa badda xeebteeda meel ah ayaa la keenay ilahayna meeshiiba ku ilaaliyay markaas macnaheedu waa maxay qof bad gudaheed ku jira mallay calooshiina ku jira halkaa qofka ka dhawaaqay ilaahayga maqlaya maxaad u malaynaysa wax walba marka waa maqlaa kulli shayin cali mar hadduu wax walba maqlo ereygaa afkaaga ka ilaasho waxuna waxunaha ku hadlin ilahi waa ku maqlaya wax wanaagsan ku hadal dadka ha caayan ha xamanin ilahay keligii bari caabud rawahu muslim halkaa marka waxaan ogaanay su-aasha ah ilaahay ma xaggee khalqigiisa ka jira uu ka sarreeya kow qaabka uu u sarreeyana ma inu naqaan su-aasha labaad waxa weeye ha sarreeyo makhluuqiisa ha ka sarreeye aynaga maceenna ma yahay haa oo cilmigiisu maceenna ku yahay waana ijmac arrinkaas sida ibnu kathiir uu sheegay raximah llahu tacaala ahlu sunnahu dhan saas isku waafaqsan yihiin cilmigiisuu inuu jirankeenna ku yahayo wuu inaala jiraa oo wuu ina og yahay oo wuu ina ilaalinayaa oo arrinkeennu la socdaa halillaahu alle macanaa la jirankeenna ma yahay jawaabtu waxa weeye allaahu alle macanaa la jirankeenna weeye bisamcihi maqalkiisa wuu maqlaa wa ru'yatihi aragtidiiso wuu arkaa wa cilmihi ogaalkiisa wuu og ogyaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaala ilaah wuxuu yidhi laa takhaafaa ha baqinina nebi muuse nebi haaruunow innanii anugu macakumaa la jirankiinna ayaan ahay inanii anugu macakumaa la jirankiinna ayaan ah oo maxaad ula jirtaa bicilmii weeye cilmigiisuu kula jira asmacu waan maqlayaa waxallaala waxaad ku hadashaan wa araa waan arkayaa waxallaala waxaad samaysaan wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi inakum idinku tadcuuna waxaad baryaysaan samiican ilaahi maqal badan oo wax walba maqla qariiban ee dhowaasho badan oo addoommadiisa u dhow bicilmihi wa huwa allana macakum la jirankiina weeyaanoo bicilmihi buu idinkula jira ay bicilmihi rawaahu muslim su-aasha labiyo tobnaad iyo jawaabteeda maa hiya maxay tahay faa-idatu tawxiidi tawxiidka keliyeelidda ilaahay cibaadada loo kala yeela faa-ideeda maxay tahay atawxiid so ifraad kuma kumaynaan soo marin ifraad waa keliyeelid maa hiya faa'iidatu tawxiidi keliyeelidda ilaahay cibaadada loo kali yeelo iyo tawxiidka faa'iidadiisu maxay tahay jawaab faa'idatu tawxiidi tawxiidka faa'iidadiisu hiya ayadu almnu waa in nabadgelyo la hela fil aakhirati aakhira dhexdeeda oo la badbaado maxaa laga badbaadaya min alcadaabi ilaahay cadaabkiisa iyo walhidaayatu hanuun in la helo fi dunyaa addunyada dhexdeeda inaad adduunkana hanuunsan tahay qof toosan aad tahay aakharana jannada ilahay aad gasho cadaab ka badbaadid iyo wa takfiiru dunuubi dunuubta oo la iska tirtiroo lagaa daahiriyo qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sareeyi alladiina kuwii weeyaan aamanuu xaqa rumeeyey oo walam yalbisuu alladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku dheehin oo aan ku darin iimaanahum iimaankooda bidulmin gaalnimo aan ku darin ulaa'ika kuwaas lahum ayaga waxaa u sugnaaday al amnu nabadgelyo waa xaggee aakharo maxay ka badbaadayaan cadaabka ilaahay wahum ayaguna muhtaduuna kuwa hanuunsan weeye goorma adduunka intay joogaan waa hanuunsan yihiin oo ji toosan bay ku socdaan oo nebigay raacsiisan yihiin sala alla alayhi wasalam aakhare hadday tagaanna amni bay helayaan iyo nabadgelyo cadaabka ilahay ka badbaadaan waa suuratul ancaam aayaddaani aayadda siddeetan iyo labaad bidulmin macnaheedu waxaa weeye bishirkin waa gaalnimo dulmiga halkan waa shirki waxa loola jeedo walam yalbisuu iimaanahum bidulmin macnaheedu waxa weeye bishirkin gaalnimo aayaddaani waxay inoo sheegto inoo caddaysa qofka mu'minka ah laba waxyaalood buu iimaankiisa ka faa'iidaya u fiirsada aada ugu fiirsada qofka mu'minka ah ee muslimka ah iimaanka uu leeyahay iyo islaamnimada laba qodob buu ka faa'iidaya waxyaalu ka faaidaya ka mida ah. qodobka koobaad adduunyada intuu joogo waa hanuun qof hanuunsanoo saxan aakhara hadduu tagana waa amni amnigu waa maxay waa nabadgelyo muxuu ka badbaadayaa nabadgelyo ka helayaa cadaabka ilaah adduunyada intuu joogo laftirkeeda amni buu helayaayo iimaankiisaa wuxuu ku xambaarayaa deganaan iyo qabow iyo waxa waya raaxatulqalbi iyo wanaag buu ku xambaarayaa faa'iidatu towxiidi towxiidka faa'iidadiisu hiya almnu waa badbaado fil aakhirati aakhara dhexdeeda la badbaado min alcadaabi cadaabna laga badbaado iyo walhidaayatu hanuun fi dunyaa adduunyada dhexdeeda la hanuuno iyo wa takfiiru dunuubi dunuubta tirtirideeda qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeya alladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku darin xaqii ay rumeeyeen iimaanahum iimaankoodii kumaysan darin bidulmin gaalnimo bidulmin maxaan ku fasirnay gaalnimo shirki ah ulaa-ika kuwaas iimaanka laga helay lahum ayaga waxaa usugnaaday al amnu amniga maxaan ku macnayna nabadgelyo iyo badbaado maxay ka badbaadeen cadaab wahum ayaguna muhtaduuna kuwa hanuunsan weeyo goorma adduunyaday hanuunsan yihiin aakharana dariiqoodii saxdaa bay ku hanuunayaan bidulmin waxa weeye ay bishirkin gaalnimo wa qaala sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi xaqul cibaadi addoommada xaqooda calallaahi alle ay ku leeyihiin adoommadu xaq bay leeyihiin ilaahay bayna ku leeyihiin fadli iyo ixsaan asagu uu u galayna ugu leeyihiin khasab ilahay wax uguma ila adoommadu allaa yucadiba inuusan cadaabin weeye man ruuxi laa yushriku aan la wadaajinayn bihi asaga shay-an waxba muttafaqun calayh qofka aan ilaahay shirki u samaynin ilaahay ma cadaabayo hadduu cadaabana xataa ku waari maayo cadaabka isla marka waa laga soo saaraa ma fahanteen intaa xaqullaahi cala alcibaadi waxay an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay kaa xaqu leeyahay buu aho leeyahay innaga kani waa maxay aynagu kaan leenahay oo ilaahay ku leenahay wey ma la fahma isku xadiidna wey xadiidkan iyo kii horeeto kana intaana qayb buu intaasna qayb buu marka xaqa ilaahay uu inagu leeyahay muxuu ahaa xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay su aashaana ah marka xaqa addoommadu ay leeyihiin oo ilaahay ku leeyihiin waa maxay anlaa yucadiba waa inuusan naarin oo cadaabin man ruux laa yushriku aan la wadaajinayn bihi asaga shay an waxba qofkaan cibaadada cidna ugu daraynin waa inuusan cadaabin ee janneeyo mutafaqun caleyh xaqu lcibaadi addoommada xaqooda calallaahi alle ay ku leeyihiin anlaa yucadiba inuusan cadaabin weeye man ruuxa laa yushriku aan la wadaajinayn bihi asaga shay an waxba mutafaqun caleyh wallahu aclam sala allahu wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi